بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إبدال الألف من النون ألفtii oo nuun laga bedelo waxaan kusoo dheci jirnay albedel waxaan soo qaadanay ibdaalu اlأlifi min alyaai wاlwaawi wa min alhamza hadda waxaan gelaynaa aliftii oo laga bedelaa nuun kelimada asalkeeda nuun bay ahayd laakiin nuuntiiba waxaa loo rogay alif nuuntiiba meesha inta laga qaada alif lagu bedelay ubdilat ilalifu aliftii min atanwiini tanwiin baa laga bedelay fi nasbi fii xaalati nasbi ayaa laga bedelay xaalatu nasbaha ilaan xaalatu rafca iyo xaalatu jarka maxaa la sameeyaa tanwiinka waa la xadfaa soo saas ma aha xarakadana sukuun baa laga dhigaa laakiin xaalatu nasbaha xarakada faraha ka qaade tanwiintana waxaa u bedele alif nacu qowlika ra'aytu zaydan soo ma ahayn daalka xarakadiisa faraha uga qaad tanwiinta oo nuun saakinaan alif u bedel ra'aytu zayda dheh markaa ku istaagee marka laga bedelaa laakiin waa in lagu qaydo maxay fi lwaqfi wakallamtu jacfaran bay ahayd wakallamtu jacfara baa leedahay wa ubdilat waa la bedelay aliftii min nuuni tawkiidi alkhafiifa nuunu tawkiidka khafiifada ah ida infataxa maa qablaha waxa ka horey hadduu kor dhigmo fii amri lwaaxid almudakar waa in la yidhaahdo hal qof oo mudakar ah amarkiisa dhexdiisa mufrad mudakar ah haddii aad rabto inaad amarto amarkan aa raacido nuunu tawkiid oo khafiifo ah nuunu tawkiidkaas khafiifada ah xarafka ka horey waa inuu kor dhigmo oo tusaale ahaan idriban baa dhaheed sas maaha idriban marka waxaa u dambeey waa nuunu tawkiid oo khafiifo ah amarkaana wuxuu u socdaa mufrad mudakara ah, wuu u socdaa oo mukhaaab ah fatxaa ka horeysa oo maaha nuunu tawkiidkii marka waxaa u bedeshaa alif idribaa saasaa dhahee idriba yaa zaydu haddaan dhahdo iltibaaska maka baxa miska bixi maayo maka baxaa laakiin idriba haddaan keliya arko wax qariinaan ayadaysan la soconin waxay ixtimaashaa alifta an aliftaniya inay tahay waxaa kale oo ay ixtimaashaa inay tahay aliftii kasoo gadoontay nuunu tawkiidka khafiifo sooma ixtimaasho saas daraaddeed labada ixtimaalba waxaa la geliyey beydkii oo madlaca u ahaa mucalaqadii imruulqays oo naxwahaan kusoo marnay qifa nabki min dikra xabiibin wamanzilin bisiqdi lawaa bayna dakuuli faxawmali qifan buu ahaa waa la yidhi maye qifaa waayo laba qof buu la hadlaa waa la yidhahdaa marka wuu ku leeyahay ida nfataxa maa qablahaa fii amri lwaaxid marka uu ku leeyahay waaxidkaas marka waa inuu mudakar yahay sababtoo ah hadduu muanaf noqdo waxaa ka horeeya marka maftuux noqon maayo kasru noqonaya idribin yaa hindu saasaa dhehe waxaa ka horeeya markaas wuxuu noqonaya kasro haddii lagu istaagaana hadda nuuntaas waxaa loo bedelaa ya loo bedelaa idan fataxa maa qablahaa marka hadduu waxa ka horeeya uu kasrismo iyo idandama maa qablahaa idribun oo kale ayadana waa soo hoskeliya marka kuwaasoo dhan waa ku baxaayaan naxwu qowlika adoo ku yidhaahda lirajuli nin fi lwaqfi fii xaalati lwaqfi markaa ku istaage idribaa waquumaa wa anta turiidu waxaa ula jeedaa idriban waquuman waxaa ula jeedaa qaala allahu tacaala kalaa lain lam yantahi hadduusan ka joogsan lanasfacan waxaan qabanaynaa waxaan jiidaynaa binnaasiyati fooda fooddaa lasoo qabanaa waa la dullaynaa lanasfacan binnaasiya waxaa kaloo la yidhaahdaa lanasfacan ay lanusawidan binnaasiya ay naasiyatahu fooddiisa waa madoobeyneynaa fooddaasna waxaa loola jeedaa wejigiisa waa min iطlaaqi اljuz'i wa iraadati اlkulli fooddaa la madoobeynaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay fooddan meeshay ku taallo oo madaxa iyo wejiga ah la madoobeynaa taasna waa la yidhaahdaa marka safciga macaanida loo isticmaalo waxaa ka mid ah sawaad madowga xadiidkii abu saciidin alkhudri oo saxiixooyinka ku jiray nabiga sala allahu alayh waala slam markuu ciidda tukaday dumarku uu tegay markuu ragga u khudbeeyey kabacdi dumarkii wuxuu ku yidhi waxaa ka mid ah yaa macshara nisaa'i tasadaqna fa inii ra'aytu kuna akara xatabi jahannama jahannamo xaabadeeda inaad tihiin inta badan baan idinku arkay wuxuu ihi sadaqa la baxa faqaamat imra'atun safcaau lkhadayni min sidqati nisaa haweeney waxaa istaagtay oo safcaau lkhadayni oo labada dhaban ay madmadow yihiin safcaa marka safciga macaanihiis waxaa ka mid ah sawaato jiididdana waa loo isticmaalaa asalkeedii kelimadan marka waxay ahayd lanasfacan kadibna lanasfacaa baa la yidhi kadibna waa lasii xidhiiriyey warubama udiya lafdu lwasli maa lilwaqfi nahrin wafasha muntadimaa kani waa narigii faidaa waqaf waqafta hadaa ku istaagto qulta waxaa leedahay lanasfacaa saasaa leedahay lanasfacan binnaasiya ma saas saasayba nuun ku tahay taas lanasfacan binnaasi saasay nuun ku tahay laakiin alif baa loo qoraa soo ma aha laakiin nuun baa la akriyaa waxaa la akrina waa nuun qaala lacshaa wuxuu yidhi walaa tacbudi shayطaana shaydaan ha caabudin wallaaha facbudaa allah oo keliya caabud wuxuu mafcuulka u hormariyey waa ikhtisaas wallaaha allah oo keliya facbudaa ay facbudan allah oo keligiis caabud araada wuxuu ula jeeday facbudan buu ula jeeday oo inuu saas ula jeedo xaggee laga fahmay walaa tacbud shayaan ila hadduu laba qof lahadla wuxuu dhihi lahaa walaa tacbuda shayطaan buu dhihi lahaa soo ma ahayn waubdilat ilif walifti adan sidoo kale min nuun idan baa laga bedelay idan nuunteeda fi lwaqfi marka lagu shaago naxwu qawlika laadribannaka idaa uriid waxaa ula jeedaa idan ilan nuuntii way shabaahdaa oo tanwiinta ahayd ibdaalu lyaa-yaadii oo la bedelo ubdilat ilyaa yaadii waa la bedelay min xuruufin kaiira ibdaalulyaa-i waxaa loola jeedaa kelimada asalkeedu ya ma ahayn oo xuruuf kaley ahayd laakiin markii dambe ayaa laga dhigay min xuruufin xuruuftaasoo kaiiratin badan waqad istaqsaytuhaa waan raad raacay xuruuftaas wa miqdaaruhaa waqad istaqsaytuhaa xuruuftaas waan raad raacay iyo wa miqdaarahaa inta ay la eg tahayba maya waqad istaqsaytuhaa xuruuftaas waan raadraacay dheh wa miqdaaruhaa naxwun min cishriina xarfan intay la eg tahayna waa ku dhowaad labaatan xaraf bay la eg tahay fii kitaabii kitaabkaygaan ku raadraacay kitaabkii almawsuumi lagu magacaabay bisiri sinaacati اlicraabi lagu magacaabay ama lagu sumaday mawsuum waa lagu sumaday ama lagu suntay siru sinaacat اlcraab waa kitaab musanifku uu leeyahay maطbuuc waay waa la helaa wainamaa nadkuru hawnaa meeshan waxaan ku jeegaynaa maa yakuru isticmaaluhu wixii isticmaalkiisu uu badan yahay ko ubdilat waa la bedelay ya-dii mi min alalif alif baa laga bedela ida nkasara hadduu kordhigmo maa qablahaa maa qabla alif alifta waxa ka horeeya naxو qaraatiis oo kale bal yaa-u yaada fiiha fii qaraaiis bedelun waxay bedel ka tahay min alifi qiraas qiraas waa saxiifada qiraas waa kelimad rubaaciya soo ma aha lifta ku jirtana waa zaa'id ziyaadadeedana hadda waxaa ku tusinaya waxaa ku tusinaa daliilkii la dhihi jiray kalabatu ziyaada lifta hadday raacdo halaaثata usuulin fasaacidan waa zaa'id soo ma ahayn iclaa in inuu jiro daliil kale inuu jiro way dhici kartaa oo ishtiqaaq ah alifta marka qirtaas ku jirtaay waa zaa'id markii aa rabto jamcu tagsiirkeeda waxaa leedahay qaraatiis baa leedahay alifta marka ra'da ka dambeysa oo qaraatiis ku jirtaay waa aliftii jamcu tagsiirka oo haalitada noqon jirtay alif tagsiirka soo jamac soo alif ma lahaa aliftaas marka taalita waa inay noqoto waa alifto jamc jamcutasiirkao dhan kama wadne waa jamaca loo yaqaano eh, aljamcu laqsa aliftiisa marka waa inay taalita noqoto laakiin midda ta'da ka dambeyda oo siintana ka horeyda qaraatiis yaadaasi waxay ka timid aliftii qirtaas ku jirto oo zaa'idadahayd bay ka soo gadoontay sababta keentayna waxay tahay aliftu ma sugnaa karto inay fatxa ka horeyda maahane markii da'du ay maftuuxada ay ahayd aliftani way joogtay laakiin markii jamca la tegey dadiisoo lama hoos dhigin dadi haddii lahoos dhigiyo marka aliftu inay ya isu rogto wanadiru waxaa la mida mafaatiixu wa miftaax baa la mida miftaax alifta ku jirta ayadana waa zaa'id fa'da waxaan ula jeedaa miimta ku jirtana waa zaa'id wasankiisuna marka waa mifcaal waaye markii aad rabto inaad aljamcu اlaqsaa inaad geydo mafaatiixu saasaa leedahay xaada marka ya-da ka horeyda waxay kasoo gadoontay aliftii miftaax ku jirtay bay kasoo gadoontay aliftaasoo ta'dii ka horeyda la hoos dhigay wa tubdalu ya-dii waa la bedelaa min alwaaw waawda idaa sakanad haddii waawdii ay reebantahay wankasara hoos dhigmo maa qablaa waawda waxa ka horeeya kayra mudqamatin xaalay tahay midaan waaw kale lagu idqaamin wuxuu leeyahay waawda saakinada ah oo kasra ay ka horeyda ya-baa loo rogaa qaacidadii saasay ahayd walwaaw in yaskun wamaa qablun kasar fa faqalbuhaa yaanka miisaani shtaar laakiin waawdaas oo ya-da loo rogaaho saakinada waa inaysan waaw kale ku idqaamnayn haddii marka waaw kale ay ku idqaaman tahay oo ku shidan tahay kushidnaanshahaasi awood buu u keenaa awooddaasna waxay keenay inay iska dhicido ibdaalkii lagu samay lahaay marka sideedaa faraha looga qaadaa waa sida waawda ku jirta masderka ijlawada masderkiisa oo ijliwaadan ku yimaada ijliwaadan waawdaas waa reeban tahay kasrana waa ka horeydaa ayadoo sidaasay tahay haddana loo bedeli maaya liannahaa tataxasanu min alibdaali bilidqaam wadalika naxwu miicaad waa miicaad oo kale iyo waa miisaan oo kale miicaad ballan miisaan ama meel lagu ballamo iyo miisaan mid wax lagu miisaamo waxa laysugu isugu dheeli iyo waa riixin iyo waa qiila iyo waa diima diimana waa roobka xagaayaha ah oo maanta dhan iska socdaba waxaa la yidhahdaa diima kullu daalika kaas aan soo sheegnay oo dhan min alwaaw waa buu ka yimid ya-daas oo miicaad ku jirtay miisaan iyo riix iyo qiila waa buu ka yimid liqowlika maxaa yeele waxaa leedahay wacadtu faaul marka waa maxay waa waaw miicaad marka asalkeedii waxay ahayd miwcaad saasay ahayd lianna waa mifcaal waayo miimta waa zaa'id faaul markaas kadib buu imaana oo waawda ah marka wuxuu noqonayaa miwcaad mifcaal qaacidada geli waawdii waa reebantah kasran waa ka horey ya bedel miicaad miisaanna sidoo kale miwzaan bu ah liannahu min alwasni baa laga keenay waraawaxtu waan lehirsade waaye raawaxtu waa faacala raawaxa faacala caynulkelimaha inay waawtahay sow kuma muuqato idan riix asalkeedii riw xun saasay ahayd ficlun caynulkelimaha waa waaw oo saakina oo kasray ka horeydo ya u bedel riixun saasay noqonay qiila asalkeedii hore waxay ahayd quwila markii hore kadibna damadii baa la cuslaystay waana la tuuray waxaan ula jeedaa kasradii baa la cuslaystay oo xarfu cillaha saaran kadibna kasradii waxaa loo naqliyay faa kelimaha markii damadii laga tuuray kadib markaas kadib ay waxay noqotay tiwlun markaasi halkaan imaanee idaa sakanat wankasara maa qablaha markaasay imaanee tiwlun wawda ya u bedel markaas qiila tiwla aan dhehee isim baan ka dhigee waqaawaltu zaydan zayd baan hadallo isdhaafsannay wa dawamat isaxaabatu daruurtii waa ay roob joogto ah bay sii dayday tadwiiman marka dawamat min addawaam baa laga keenay waa facalat dawamat facalat baawlkelimahaas oo waaw maaha min addawaam baa laga keenay kadibna waxaa la yidhi diw ma saasay noqotay diw ma waawdii way reebadna kasrana ay ka horeydaa ya-u bedel diima laakiin ya-da sisalkeed waaw bay ahayd min addiimati baa laga keenay qaala raajis wuxuu yidhi huwa aljawaadu bnu ljawaadi bni sabal in dawamuu jaada wain wabal buu yidhi roobka waxay yidhaahdaan wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood xagaayahan maanta dhan iska socdo aan xoogga lahayn diima baa la yidhaahdaa xoogaa hadduu intaas ka cuslaado na waxaa loo yaqaanaa aljuud baa lahaa hadduu xoogaa roob culus uu yahay haddii laakiin uu isku darsado culays iyo joogto iyo dhibcaweynaan uu isku darsado intaas uu ka sii xag jiraa waxaa loo yaqaanaa waabil baa la lahaa fain lam yusibha waabilun faallun waa midkii ku jirtay waabil waa saddexdaas qaybood nin buu marka ammaanaa wuxuu yihi huwa isagu aljawaadu waa deeqsigii ibnuljawaadi oo deeqsiga uu dhalay ibni sabal oo ninka sabal la uu dhalay indawamuu nimanka kale wuxuu yidhaahday haddii xoogaa ay bixiyaan jaada xoogaa ka fiican uu bixiyaa in jaaduu haddii xoogaa fiican ay bixiyaanna wabal wax kasii fiican uu bixiyaa waxbixintiibu marka wuxuu ka soo qaaday roob wuxuu yidhi haddii waxbixintoodu ay la mid tahay roob xagaayo ah asagu intaas waa ka sii badiyaahoo waxbixin la mid ah roobkii juudka aan u bixinay buu bixiyaa haddii ayagu ay diimo ka soo tagaan oo ay juudka uga daba yimaadaanna juudka intuu ka tago buu uga tagaa uu leeyahay marka waxbixin laguma gaaruu leeyahay in dawamu baa laga rabaa marka indawamuu yar hadday bixiyaan jaada xoogaa fiican buu bixiya yacni waxbixintoodu hadday la mid tahay roob diime ah isaga waxbixintiisu juud bay la mid tahay wain jaaduu ayaga waxbixintoodu hadday juud tagto wabal isaga waxbixintiisu wabil bay tagtaa watubdalu lyaa yaadii min alhamzati aydan hamze waa laga bedela idaa sakanad haddii ay reebanto hamzadii wankasara maa qablaha waxa ka horey inuu kor dhigmo uu hoos dhigmaan dhehe naxwu qowlika fii takfiifi dibin takfiif lamsihi waaye haddii ay reeban tahay hamzada oo fatxa ay ka horeydo alifaa loo bedelaya soo ma ahayn hadda haddii ay reeban tahay hamzadii oo kasra ay ka horeydo yaa loo bedelaa dibin markaa takfiifinaya dibin baa leedahay laakiin waa takfiif aan waajib ahayn waa takfiif jaais ah haddaad doonto dhibun isticmaal haddaad doontona dhiibun wa fii takfiifi bi'rin bi'ri markaad takfiifinayna waxaa leedahay diirun baa dhehaysaa laakiin wuxuu ka tegay ibdaalkii waajibka ahaa ibdaalka waajibka waa midka iimaan ku jira laba hamso markii ay kulmaan oo midda dambe saakin ay tahay midda horena ay maksuuro ay tahay midda dambe in loo bedelo waa waajib marka imaan hadda lama isticmaali karo imaan waa in la dhaho ihaarna lama isticmaali karo waa in ihaar waa in la dhaho waa ibdaalka waajibka kaas kamaa tubdal aydan sidoo kale yaadii waa la bedelaa min araa ra-di fii qiraad ra-daasoo ku jirta wa asluhu asalkiisana qiraatun kelimada asalkiisaasay ahayd qiraatun waa kelimad hulaafi ah hulaaثiyat اlusuuli qaafka iyo ra'da iyo ta'da waa usuusha kelimada ra'dan marka soo laalaabatay waa zaa'ido aliftuna waa zaa'id kelimada wasankeeda markaa muxuu noqonaa qiraad wasankeeda ficaalun saasay noqoneen ayadoo sidaas ah bay waxay naceen fa'dii la isku shidaayey nacid gooniyana maalin waxoogaa mid ka sii fudud bay raadsadeen see la yeelaa waa in midda hore oo saakinada waa in ya loo bedelo ya markii loo bedelo marka waxay noqonee qiraad bay noqonee yadaas marka bedel waxay ka tahay labadii raacood oo qiraad ku jiray middii hore bay bedel ka tahay oo saakinada ahayd liqowlika fii jamci maxaa markaa jamcina waxaa leedahay qaraariitu baa dhehe jamca marka labada raacood bannaanka imaanayaan mufradka marka kiiraad aa laba raa kuma jiraan see marka laysu waafajinaa jamcii iyo mufradkii waxaa leedahay kiiraad ya ku jirtaa waxay bedel ka tahay ra marka mufradka laba ra baa ku jirta jamcna laba ra baa ku jirta saas isu waafaqsan yihiin qaraariid waa facaaliil ibdaal laakiin oo qiyaasiya maa waa ibdaal oo shaad ah waaye qiraad marka waxaa lahaa markii la kala jejebiyo diinaarka oo la kala sasarifo halkii juزga ka mid ah waxaa la yidhahdaa qiraat wa fii taskiirii markaa taskiirineena qurayriiطun labada raaood bannaanka imaanayaan wa tubdalu lyaa aydan yaadii min annuuni nuunta laga bedelay fii diinaar nuuntaasoo diinaar ku jirta ama fii diinaar xaal ay ahaatay liqowlika maxaa yeele waxaa leedaha fii taxqiirihi taskiirihi markaa taskiirina waxaa leedahay wa tagsiirihi danaaniirun wa dunayniirun saasaa dhehe markaa tagsiirine waxaa leedahay danaaniir oo laba nuun baa ku jirta markaa taxqiirinayna dunayniir oo laba nuun baa ku jirta diinaar markaa fiiridana hal nuunaa ku jirta say isu waafaqayaan ya-da diinaar ku jirtaa waxay bedel ka tahay nuun kelimada asalkeedii marka dinaarun saasuu ahaa labadii nuun baa marka midii horeo saakinada ay loo bedela markaasaa waxaa la yidhi dinaarun dinaarna waa ficaal waaye wa aslu asalkiisana dinaarun dinaar buu ahaa wakadalika min albaa'i sidaasoo kale ba'da waa laga bedelaa fii diibaajin xaal ay ku sugnaatay diibaaj waa darbun ama nawcun min athiyaabi tuttakhadu min alxariir waa nooc dhar ka mid aho xariirta laga sameeyaa diibaaj la dhahaa nooc xariirta ka mida laftigiisana waa la dhahaa wakadalika min albaa'i baa laga bedelay fii diibaajin asluhu asalkiisa dibaajun buu ahaa fii man qaala ciddii tidhi buuna dibaaj asal u yahay dabaabiiju ciddii tidhi kelimadan oo mufradka ah dibaaj waxna waa la isku waafaqsan yahay waxna waa la isku diidan yahay waxaa la ysku waafaqsan yahay kelimadan inay tahay hulaafiyat lusuul inay tahay waa la isku waafaqsan yahay oo daalka iyo ba'da iyo jiimka usuulsha kelimadeena iyo waa laisku waafaqsan yahay waxaa kaloo la isku waafaqsan yahay aliftan oo jiimka ka horeyda inay zaa'id tahay waa laisku waafaqsan yahay maxaa la laisku diidan yahay waxaa la laisku diidan yahay diibaaj ya-deeda ma asala mase asal ma aha ma asala waxaan ula jeednaa ya-daani ma iyadoo zaa'ido ah bay sida ku dhalatay mase xaraf kaley kasoo gadoontay waa wax leed ku hayaan ma xaraf kaley beddel ka tahay mase ayadoo sida ah bay kelimadu dhalatay oo yaa bay mashabkeedii ahayd qolaa waxay leeyihiin kelimadan asalkeedii ya kuma jirin dib baajun bay ahayd waa sida hadda musanifku ku wado dib baajun bay ahayd wasankeeduna wuxuu noqonaa ficaalun kuwii horuu la mid noqonaa labadii baa-ood midii horaa ya loo rogay sidii dinaar aan kusoo sheegnay oo kale markaasay waxay noqotay dibaajun bay noqotay qoladaas markii ay jamcinayaan kelimada labadii baa-ood oo kelimada asalkeedii waay ay dhaheen jamca waa ku keenayaan markaasay waxay leeyihiin dabaabiiju bay leeyihiin sida dinaarba jamceedu danaaniir labada nuun ay uga muuqanee qolo kaloo waxaa jirta leh maye kelimadaani ya-du asal bayba u tahay yacni ya-du sideeday ku dhalatay marka waa ya zaa'ida ah kelimada asalkeedii marka waxay leeyihiin waxay ahayd dibaaj fiicaal bay ahayd fiicaal saasay ahayd markii ay jamcinayaan waxay ku keenayaan dayaabiiju bay ku keenaan jamca marka la isku qabanaa jamac waa la isku khilaafaa haddii jamciya la yidhaahdo waxay leeyihiin dayabiju bay ku keenayaan ilaan alifu taksiirka waa inay noqoto xarafka saddexaad soo ma aha marka faa-ulkelimaha iyo ya-dii zaa'idada ahayd markii ay labadooda ay oofsadaan bay alifu taksiirkii saddex ka dhigaayaan kadibna waxaa imaanay caynulkelimihii kadibna waxaa imaanaya ya-daasoo bedel ka ahee intay bedel ka tahay ya ba'da ba wax bedelka ah qoladaan maba qabaan ba aliftay bedel ka tahay diibaaj ku jirtay diibaaj alifteedii markii kasra ay ka hor marto soo ya isu rogi mayso miftaaxdii haddaan soo marayno mafaatixi lagu jamcinaayo o kale meeshaasi ka imaanee marka waxay ku jamcinayaan dayaabiiju wasankeedana waa fayaaciilu saasuu noqonayaa kumaho haddii marka la yidhaahdo diibaaj baa asalku ah jamaca dayaabiiju buu ku imaana waana fayaaciilu haddii la yidhaahdo dibaaj buu ahaa oo ficaal bay kadib baa dibaaj laga dhigay jamaceeda dabaabiiju buu ku imaana wasankeedana waa facaaciilu wahada kan wanahu wixii lamida laa yuqaasu caleyh loga qiyaas qaadan maayo liqilatihi waa ibdaal oo shaad ah oo qiyaasi aan ahayn liqilatihi yaraantiisa darteed wallahu aclam